raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat laxkaam min xaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah wacan umi waraqata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama amarahaa an tauma ahla daariha rawaahu abu daawuuda wasaxaxahu ibnu khuseyma waan umi waraqata umi waraqa waxaa laga wariyey radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga amarahaa inuu amray anta umma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam amara wuu amray haa umu waraqa ayuu amray anta umma inay tujiso oy imaam u noqoto ahla daarihaa gurigeeda alaykum salaam gurigeeda ama xaafadeeda yani gurigeeda dadkiisa dadka degan inay tujiso saasuu amray rawahu abu daawuud saxaahu ibnu khuseyma abu daawuud weli ibnu khuseyman saxiix yani ayb oo saxiix ibnu khuseyma xadiidka ku sugan yahay xadiidkana waa xasan ayb marka xadiidkan inta umma amara nabiy ana nabiy sal l slam amaraha anta umma ahla daari riwaayadka qaar waxay waa u idmay adina la waa u idmay ayay leeyihin riwaayadka qaar marka eh, ahla daari h marka la yia daar gurigana waa la dhahaa meesha la degan yahay iska degaanka dadka ay xaafada camalana waa la dhahaa marka culamada qaarkood xadiidka waxay leeyihiin bimacnaa waxaa loo jeedaa anta uma ahla daariha naagaha naagaha yani xaafadeeda joogo ama xaafadeeda degan ina iyada tujiso imaam u noqoto qaar culamada kamidana waxay leeyihin sidaas maba ahani bal riwaayada waxay sheegaysaa abu daawud ruwaada mid kamida curanaa arkay yii wakana muadinuhaa shaykhan kabiira ninkii waadimi jiray iyada salaada waadimi jiray oday weyn ahay oo ayaa salaada waadimi jiray muadinkeeda ahaa marka inuu rag ay ku jirena marka meeshaas laga fahma mar haddii muadinkeeda nin u yahay waa oday leydi guryaha marka culamada qaar marka maadaama saa ay soo aroortay marka nagaa keliya ina ahayna laga qaadana oo nimanna ay ku jirin markaasa marka xadiidka dalaaladiisa aada marka culamada isoo hadlaan waxaana lagu soo koobaa imaam axmed sida oo qabo naagtu inay tujin karto lidaruura hadday daruura timaado oo masalan naagtu inay naago tujinaysa iyada warkama taagna waa aasaar badan ay leedahay haddii wax faasixo yaqaano nimana la waayana oo salaadii yani ugu yaraan waxay ku anficilayd waxay xaanadin la waayey wuxuu leeyahay naagta qaariada ah tujinaysa oo markaas wax taqaana iy gadaashoodin istaagaysa leeyahay oo niman hortoodna istaagaysa ayb sida sheekhulislaam ibnu taymiya alqawaacid nuuraaniya oo ku dhawaaya marka xadiidkan waa xadiis marka daruur ahaan loo qabsanayo asal ma aha yani asal mudarida ma aha asal mudarid amaana waa cinda daruura wax uu ka ogaana saa darteed culamada qaarna ay u dhaheen kamida xadiidka waxa weeyaan waaqacatu cayn waa wax mar nebiga uu fadwooday way oo aan la camimin way sharciga iyo asxaabta aysan camimin nebiguna uusan caam yeelin wayaan naaga badanaa joogay oo aada wax u yaqaanay maca daalika nebiga lagama haayo naag kale oo aan naagtan ahayn ee uu yiri imaam ha noqoto ha tuji iyada keliya unbuu yiri saas darteed waxay leeyihin marka culamadaas waaqacatu cayn waayo laa cumuuma lahaa waxaanay daliishanayn marka naag inaysan niman imaam u noqonaynin xadiidkii bukhaari muslim ay werinayeen oo ahaa laa yuflixu lan yuflixa qawmun wallow amrahum imraa qolo ma liibaanaan arrinkooda naag madax uga dhigtay u dhiibtay wax madax laga noqonaana salaada ugu weynba maxaa yeele abubakar madaxtinimadiisii waxay u daliishadeen asxaabta madaxtinimada salaada tujiyey oo waxay dhaheen mar hadduu salaadiiba naga bixiye nebiga oo yidhi abubakar amra ha idin tujiyo mar hadduu yidhi de adduunyadenan inuu madax u noqon karaa laga qaadanayo oo adduunyada anagana adduunyadenan raalli ugu noqonay haddii marka nabigu u salaadeena raalli ugaga noqday marka salaada imradeeda wax aada u weyn marka saa daraadeeda marka eh, xadiidkaas ah, cumuumka ku jira oo cumuumkiisii ku socona kanna laga dhiga ama wakti daruuro ah ama sida axmed uu ku tegay ama in la yihahdo waa waaqacatu cayn laa cumuuma lahaa rawahu abu daawud waصaxaabu bn khusayma wacan anasi radia allahu canhu waxaa laga wariyay anas ibni malik ana nabiya sal llahu alayh ali wasalam nabiga istakhlafa wuxuu ka khaliif dhigtay ibna ummi maktuumin cabdullahi ibna ummi maktuum ayuu yani imaamnimadii uu u diiday oo marka uga tegey yaumu xaal uu tujinaya annaasa dadka wa huwa walxaal huwa isagoo acmaa indhoolo ah ama wahuwa isaga ama in dhoolo waay rawahu axmed axmed baa xadiidka wariyey o abu daawud iyo abu daawud wanaxwuhu xadiidkan oo kalena libni xibbaana ayuu usugnaaday can caaishata iyadoo laga warinayo radia allahu canha xadiidka caaisha oo weliba xadiidka caaisha waxau leeya ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam istakhlafa bni umi maktuum cala almadiinati yusallii binnaas xadiidka caaisha oo uu ishaaray oo uu yiri wanaxwuhu libni xibbaana can caaisha uu yiri isagoo waxaa ku jirtay marka nabiga inuu ibn maktuum magaalada madiine uu ku dhaafay yusallii binnaasi dadkana soo tujinay dadka utujiy marka xadiidkan wuxuu meeshaan u keenay waxay tahay indhooluhu imaamadiisa inay ansaxayso ninka indhoolaha ah imaamadiisa oo u imaam noqonaayo dad indhahooda qabo inuu tujin karo qaar ayaga waxay leeyiin ma ansaxayso sababtana waxaa najaas inay kusoo darisay iyo in kale ma arkaayo mana ogeyneyn laakin taasi mar hadday salaadiisii ansaxayso isaga hadu ataa yn haday ma'muum noqdo xataa sawnajeed kasoo beri karta kusoo beri kartaa marka wax ictibaar gooda ah yeelan maysa leana imaamnimadiisa iyo ma'muumnimadiisa labada salaada inay ansaxdaan laga rabaa mar hadday ma'muumnimadiisi ugu ansaxayso imaamnimada inay ansixi weyso marka maxaa diidaya marka waa xadiiska marka sida oo tilmaamaya nabiga madiina ku dhaafay markaasi waa azayaadkiisi mararka nabiga ah oo madiine jihaadka uga bixi jiray mar walba wuxuu ku dhaafi jiray qof markaas qofkaa magaalada u ku dhaafo asagaa magaaladii umuurteedii iyo shu-uunteedi dadka asaga ula imaanayaan salaadii buu tujina dadka wixii markaas loo baahdo marka awaamir iyo in la gooyana saa gooyinayo kusii meel camal waay marka waxaa laga qaadanaya marka eh, in sulbulbaab wuxuu usoo geliya hadda meeshaan indhoole inuu imaam noqon karo riwaayada marka eh, istakhlafa bna eh, ummi maktuum iyo ummu naasa wahuwa acmaa xaal dadka sijinay wahuwa acmaa indhoole weliga marka indhooley salaadiisa eh, sida aadaankiisa oo ansaxaa salaadiisiina imaamnimadiisana waa ansaxaysa qofka indhoolaha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa nabiga aleyhi salaatu wasalaam dadku marnaba inuusan fawdo u ogolayn waxa iska socoto iska oo marka nidaam la-aan inuusan nabiga caleyh salaatu wasalaam oo marka siyaasadiisa sharciga ah inaysan inay kamid tahay nidaamka in siyaasadiisa sharciga ah nidaamka uu kamid yahay lana maxaa yeele markuu magaalada ka baxaayo uu ka safraayo amiiro uga sii tegi jiray asaga naaib ka noqda markaa si dadka umuurahooda fawdo aysa u noqonin madaxweynaha culamada marka waxay yidhahdaan dadka dadka muslimiinta meel degan ama marka guud ahaan muslimiinta oo dhan sida la rabo hadii la waayana intii hadda isku meel degan oo dawlad wada ah inay markaa nin marka ahlulcaqdigooda inay doortaan nin ummadan kala hayo oo maamulo u noqdo oo marka amiir noqdo inay doortaan waajib shay sunaa ma ah ahlu sunnadana waxay leeyihin waajib sharcan waay sharcigaa waajibiyey dadku inay madax samaystaan waxaana laga qaadanaya waxay tahay safarka marka lagu jiraba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yii saddex hadday safar galayaan hal nin madaxa ka dhigtaan hadday tashtaan isaga go-aanka u dambeeya ha u gooyo fawda iyo anaa yii anaa yii anaa intaysan noqonin haddii xaaladii safarku marka ay sidaas tahay dad dhan oo meel degan oo madaxna aan lahayn oo nin madax waaba uusan jirin marka inay noolaadaan ma ahan marka waa kuwaa dambaabayan marka dadkii o dhan waa fardu kifaaya wa marka in dadku ay samaystaan marka dadka ahluxalilcaqdi waxaa laga rabaa inay ummadda u sameeyaan madax kitaabka ilahi ku hogaamiso si marka ay fawdada u yaraato xuduudi ilaahay loo oogo si eh, jihaadkii loo galo si marka waxyaaba fara badan loo sameeyo leana waxyaaba fara badan waxay ku xiran tahay dawladii ku xiranta iyo nidaamka marka haddii aanu la helin waxyaabahaas dhanna ma jiri karaya sharcan waa caqlan labadaba muctaziladana waxay dhaheen in madax la samaysta waa waajib laakin caqlan caqli ahaan ay waajib ku tarmaan kitaabka iyo sunada ma sheegin ay dhaheen xadiistaas sunada waa sheegeen oo xadiidka nabiga badayo iyo cad ijmaac asxaabta haddana cad oo rasuulka aleyh salaatu wasalaam uu leeyahay eh, rasuulka aleyh salaatu wasalaam markii uu dhintayba asxaabta isla markiiba abubakar marka ahlucilmi caqdigii cumar iyo abubakar iyo abu cubayda iyo rag fara badan waa tii ay marka saqiifatu bani saacida meeshaa ay ku shireen abubakar marka isaa lagu doortay markaas cumar dadkii oo qudbadii u akriyay markuu abubakar dhimanayana qof u wasiitay umada oo cumar bin khadaab radi allahu canhum uu madax ka dhigay weliba waxa yii anigu jawaabtaan ugu jawaabin waa i diyaarsan tahay hadduu i weydiiyo dadka maxaa cumar ugu dhiibtay ninka khayr badan ma jiro saasaan dhihi lahay on ognaha cumar <coughs> markau dhintayna lix nin u yii halaga bixiyo isagoo weliba marka nabarka uu ku yaalo oo sakaraadayo ayuu wuxuu yii lix nin ayuu magacaabay oo cashar mubashariin ah lixdaa nin waxa uu yii marka nin halaga soo halaga soo qabto asxaabta arinka marka imaarada iyo ku saabsan kusaabsan madaxtinimada muhiimad aada u weynay sii jireen marnana ma ogoleenba marka inay marka madax la-aan ay ahaadaan naam madaxda la sheegayna waxaa wya waa madax awood leh waay naam oo madaxtinimadooda ay ankaxaysa naam <coughs> ama ha kusoo galaan qaabka marka madaxtinimada ay ku ankaxdo ah ahlulxallow lacaqdi doortay ama amiir hore uga tegay xilka ha noqdaan kuwaas waa wujuuh banaan waay mid aan banaanayna jiro afgembiga dadki hadii umada xukunkooda la maroorsado xoog looga qaato marka ninkaas waxaa layiha mualib waxaa layiha taqliid qaabkaas xoog wax lagu maroorsado lagu qaato taas waa la adeeca hadii awood oo haayo dadka kala celi karo jidadka ammaanka dhigi karo waa la adeeca la raaca laakin xaaraam meesha ku yimid ata sababta ah waxay tahay ummadan mashuura madaxtinimadeeda ma la boodi karo koox gaar uleh ima koox gaar u goobi karta male waa mashhuura sida saxdaasaa sharciguna ou qabo marka saddexdaas qaab waay waxyaabaha marka asalna waxaa shawka iyo awood inaan awood lahayn madaxtinimadiisa waxa weya waa falis waa madaxtinimadiiska sheegasho camal asal waxaa ah marka shawkada asal u ah leana maxaa waxuu madax ku yahay waxay tahay dadka kala celi karo zakawaadka aruuri karo sulda inuu dadka ku leeyahay hadduusan sulda ku waa waa wahmi sida shiicada ninkaan hadda ay tugayaan oo ay leeyihiin amiiraa jiro laakiin waa qarsoon yihin kuli naam hadduu amiir yahay ama oo imaam yahay maxaa dadka ka qariyaaba loo baahan yahay naam imrada xataa imrada gaalada baynahum ayaga dhexdooda danay ku qabaan madaxda gaalada dad dalkooda waxun bay sameeyaan dadka dheefay ku qabaan dadkooda dheefay ku qabaan nin marka god galay oo la sugayo dheef lagu qabin lama isdulmis aan kala xali karin haytana marka imradiis wax ka jira ma mala saas oo kale marka imrada aan ka hadlaa waxay tahay maa imradaan hadda jirto oo hal magaalo oo boqol jamaacaad ay ka dhisan yihiin oo jamaaco walbaana nin amiira ah ay leedahay oo amiirkaasna la adeecayo taas anu kama hadlayo lana waxaal waa wahmi midkaas waa kaa celin kara ma laha dib iyo ammaan kama dhii karo xuduud ma oogi karo sidabaaba dhuudhuumanayo mararka qaarkood naam marka kuwaas wax hadda eh, ictibaar ay leeyihin ma laha naam hadii marka la yihahdo safarkii imaaro leya kana muxuu imaaro ulahaa waay anaguna marka wax samaysanayna safarku imaaradiisa waa imra safarka kuhaas ah, mar haddii safarka oo dhamaado amiirnimadiisa iskama soconaysa ninkaan hadii magaaladii lagu soo noqdo waa dhamaata khalaas bis mida kale imrada safarka maxaa loo samaysiye xikmada waa maxay iyo ujeedada waa kelimada dadkaas musaafiriinta inay hadal noqoto oo kelimada aysan ku kala tegin laakiin hal magaalaan degana toban jamaaca ka dhisan toban amiiraa joogto toban kuna waa wada banaanta imradooda hadaa tiraahdo hadhowna aad xadiidkii safarka soo daliishatid da safarka kelmadaa lagu jamcinayo ad hadda kelmadii kale adaaba kala wadeeda adaa toban nooc noqotay moogta marka shuqul iskuma laha ujeedada midaas ujeedada san la samayna kala laba in loo ogaada lagama maarmaan dad waxaan un daydan ka dhigta dharka maanta dhan ku celcelinayo oo dhalinyaradii dhahayo iska jir haddaad aniga ikhilaafso waxay usoo deliishanaa man m ninkaan baycada ku jirin man maata walam yahzu o man maata laysa alayhi imaamu walaysa calaa raqabatihi bayca maata mitatan jaahiliya u deliishanaya imaamka la sheega waa kan awoodana oo marka sundayasho kal kale wax kale waxayna ilaa toban imaam oo meel wada joogto mid gooni aad u raacda adi waajibkuguma ahnaan xataa iska dhaaf kuwaane waagi ibnu zubayr cabdullahi bni zubayr maka i madiina ka talinaya reer bani umayana ay ka talinayeen sham niman marka is araruursay oo khawaarij u badanna ay ciraaq ka tali jireen oo muslimiintii saddex gobol loo kala goostay cabdullahi bni cumar radiallahu canhu ma uusan noqon midna bayca ma siinin hal mid oo saddexdaas kamida lama uusan jirin baycana ma siinin markii marka cabdulmalik ibni marwaan dhulka oo wada qabsaday oo ibnu zubayr makii madiina laga qabsado ciraaq ay qabsadeen reer bani umay arrinka gacantooda markau soo wada galay isaga wiilashiisa markaasay beecada galeen bukhaari ka fiiri nacam kitaab lfitan min saxiix buhaari naam wuxuu leeyahay yani markii yani ummaddu ay eh, eh, markii weli cabdilmalik ibn marwan oo xukunkii qabsaday oo meel walba laga awoodiisa ay kuhirgashay ayaa ibn cumar baycadii marka oo watay wiilashiis ay galeen xaafidka sharaxa uu sharaxayo inay ka fiir marka iyadoo furqa ay jirto dadku ay boqol nooc kala yihiin mid gooni aad u raacdo adig kugu laazimaysa ma jirta ninkii dadka ku laazimiyana wuxuu dadka ku laazimaya wax alla rasuul ayna ku laaziminin ummaduhu laakiin wixii ummad jiro oo islaama wixii xaqoo ay wadaan ama khayr oo diin sharci khayr ku ah oo adiga tacaawun lagaaga baahan yahay adiga khayrkaasaad ummadda ku beerinaysaa watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan bishardi inay diinta adiga aysan kugu soo noqonin darar aysan u noqonin sunada ehelkeeda waa inaysan darar useynin marka xadiidka nabigu in marka xataa madiine ka baxaa inuu qof isu dhiiri jiro waxaa laga qaadanaa marka shan iyo toban sana na ku jirnaa hadda bilaa nadaam iyo bilaa tawba eh, la-aan lagu jira dada waxaas waxay umalee haddaaba la liibaanay kuleh haddaaba la fiicanyahayo diinku saanu noqdayo kanaa la noqdayo kana dhacdayo yani hadday dhinac wax ka yimaadaan shay wanaag meeqa dhibaataa dhacayso diini ah weliba oo diini ah ayaa dalka hadda ka dhacayso oo la xisaabi karin marka iyana marka taa maaha fawdada in la macaynsada maaha diinba laga dhigta ma aha marka waxa umada laga rabaa inay imaam ay dooraan oo ay marka imaamkaas marka dadka ahlxal walcaqdiga ay tahay walcaqdiga la waa culumada waa culumada iyo waxa weyaan iyo dadka marka qabaailka xukumo curafada la alcurafa wlculamaa aya ahlxal walcaqdi ayb marka eh, eh, wax aan marka siyaabahaas marka ay tahay xadiidka marka taana waa laga qaadana wanaxwu ibni xibaana can caaishata radi allahu canha xadiidkan oo kale ayaa ibni xibaanna uu wariyey oo min xadiisi caaisha ah an ibni cumara qaala cabdllahi bn cumar wuxuu yii radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi salluu tukada calaa man qof korkiis ku tukada qaala yidhi laa ilaha ila allahu dhahay wasalluu tukada khalfa man qof gadaashiisna ku daba tukada qaala yidhi laa ilaha illa allahu dhahay waxau leeya qofkii laa ilaha illah dhaho janaazo ku tukada qofkii laa ilaha illah dhaho gadaashiis ku daba tukada rawahu daara qutni xadiiskan daara qutni baa weriyey biisnaadin daciifin isnaad daciif ayuu ku weriyey xadiidka daara qutni baa weriyey can ariiqi cusmaan bni cuma ah, cusmaan bni cabdiraxmaan can ariiqi cusmaan bni cabdiraxmaan an cataa can ibni cumar waay cusmaankaana marka kadaba ibnu maciin ibnu maciin baa wuxuu yidhi waa kadaab kadabahu bnu maciin cusmaan bnu cabdiraxmaan ninkaasaa ku jiro dariiq labaadna waa ku yimid oo can dariiqi naafic can ibni cumar ah laakiin dariiqaas asna waxaa ku jira khalid ibn ismaaciil can lcumariyi can naafici khalid ibn ismaaciil can lcumariyi cabdlahi alcumari can naafic can ibni cumar khalidkana marka wa khalidun maxruukun khalidna waa matruuk masruuq markaa ragga aadka dacfigiis oo zaaidka yahay u ku jira mujaahidna xadiidkan dariiq mujaahidana waa kasoo arooray mujaahid can ibn cumar ah laakiin waxaa ku jira isagana maxamed ibn lfadl waa matruuq isagana dariiq kalena waa ku yimid oo cusmaan ibn cabdillahi alcusmaani uu ku jiro can malik can naafica ah. cusmaankaasna ibnu cadiy ayaa wuxuu ku tuuray ramaa ibnu cadiyin bilwadci isku soo duubduub muruq wuxuu ku yimid xadiidkan ilaa afar gaarayso dhammaanna ibnu cumara laga warwerinaa marka dariiq daara qudni baa ku wariyey nin waxaa ku jiro kazaab lagu sheegay dariiqna waxaa weeyaan waa can dariiqi naafic can ibni cumar khaalid ibn ismaaciil oo matruuga ah ku jiro dariiq saddexaadna waa dariiqu mujaahid waxaa ku jira maxamed ibn lfadl isna waa matruuk dariiq afaraadna waxaa weeyaan cusmaan ibn cabdillahi alcuthmaani can malik can naafic waayo cusmaankaasna ibnu cadiy ayaa wuxuu yidhi ramaa bnu cadiyin bilwadci inuu xadiidka eh, ku been abuurto ayaa lagu tuuray marka duruqdan oo kale ma iskabi karto marka duruqda noocaan oo kale ma iskabi karto bal xadiidka waxaaba u noqona xadiis aad daciif jiddan u ah ayuu noqonaya xadiis aad marka daciif jiddan u ah ayuu noqonaya rubama inuu gaaro mawduuc la dhahana waa iska suurtagal laakiin macnaha xadiidkan oo wato oo ah qofkii laa ila ilah dhaho ku daba tukada laa ila ilah qofka oranayana eh, eh, eh, ku tukada janaaza hadduu dhinto waxa weyaan madmuunka un waa madmuun marka muslimiinta isla ogol yihiin qofka wax islaamka ka saaraya haddaan la haynin islaamnimadiisana la ogyahay oy sugnaato wax ka saarana aan la haynin waa in marka laguna tukanayo laguna daba tukanayo taa marka waxa weya marka waa madmuunka xadiidka marka meeshaan marka culamada waxay ka hadlaan imaamada qofka mubtadica ah qofka mubtadica imaamadiisa ama inuu imaam noqdo ayay culamada uga hadlaan meelahaan feeligeena marka laa shaka de in nin mubtadica ama faasiq in imaam laga dhiga ma aha oo dawladdu waxaa waajibka ah inay cayinto dadka ahlu fadliga ah ahlu sunadana haddii aysan taasi dhicin oo dawladuba ay xun tahay oo ahlu bidca ay tahay dawladda laftirkeeda amaba masjidkii sida dalkan ka jirta oo dawlad aan lacag ay tacyiimeynino masaajidkiiba oo ku joohin marka mubtadica salaada see la yeela marka haddii aan la gaalaysiinin gaalnimo cad uusan la imaanin macluum min adiin bidaruura shay a una ku kufrinin gaalnimo cadna uusan la imaanin waa lagu daba tukana haddii aan la helaynin waay meel kaloo lagu tukado guriga laisaga tukan maayn waa lala tukana haddii marka kufrigiisu uu yahay kufri sariix ah lala ogyahay ninkan in marka wax loo sheegay kufrigiisuna uu sariix yahay rububiyadiiba xataa ilaahay rububiyadiisiiba shaki gelinay ama aynan ku aaminsanayn ba ban oo dad kala rububiy waxyaaba yani macluum min adiin bidaruura ad ka jiraan hadduu aamintay dhulka afar ninaa fidisay buuraha iyo nimanaa taagtaagay webiyadiiba marka ayaa ayaa la dilaa ayaa ayaa rag dilaaciyeen iyo dadka waxyaabaha aaminsan haduu yahay awliyadu ilaahay uma baahna iyo waaba ka maarmeenba ilaahay iyo waxaas haduu aaminsan lagu daba tukan maayo maxaa kufrigii sariix wa kaasoo kale waana shay macluum min adiin bidaruur ah dhulkaan yaa abuur ilaah keyrkiisa dhulkaan fidiy haduu taagan yahay magaa lagu tago tukan maayo in la raaraadiyo marka waa taa marka aan ka baxo qofku marka hadii iyo jahmiyada qaarkood sidoo kale dadka jahmiyada qaarkood oo la ogyahay inay xujajka ku oogmeen mucaanidiinta ahna lagu daba tukan maayo leanna imaam axmed jahmiyada qaarkood yaa lagu daba tukan ma dhihi jira kuwa caamada sida maamuun iyo kalena islaaniga u ictiraafsanay maamuun asagoo ahaayo dadka ku qasbi jiray khalqul qur'aanka waa la isaga daba wax jahli loogu cudur daaray waxaan loogu cudur daaray waa un la kala saaro ayay noqonaysaa macalka arrintaasna kala saarkeeda culamada iskale naam waxaa marka imaanaysa qofka hadduu mastuur yahay mastuurka qofka iska mastuurka adiga waxba kama maqlin wax cid ka maqashay male la garan maayo masaajin baa timid imaam ku jiraad arag xaalkiisa ma ogi waa ku daba tukanaya midkaas waxaa lagu qaada inuu islaam yahay rabbi masaajidkii joogo salaadii wafti ka bixinayo waa la tukanay haddaad baarbaarto adaa bidcadii gelaayo markaas oo aad tiraad maxaa aaminsan tahay adoon su-aale aad weydo looma ogola su-aal qofka in lagu xataa imaamka aad isleedahay warkan waxay yahay yani dadka ictiqaadkaas xunka aa ah aaminsan inaad weydiisa ma maaha adiga sheekhulislaam ibnu tamiya majmuuc fataawa saasuu leeya mastuurka islaam ahaanan xukunkiisa ka dhigayna ayb kufrigana wixii macluum min adiini bidaruura ah, ninkii inkiray wixii macluum min adiini bidaruura rumaynteedu ay ahayd ninkii inkiro ama dhinaca kale macluum min adiini bidaruura shay xaaraantinimadiisa lagu ogaado ayuu iska xalaashaday kaas gaalnimadiisa waa caddahay laguna daba tukan maayo midkaas oo kale naam dawla marka hadday cayanto ka noocaas oo kale dawla ay meesha kusoo fariisato jimcada waa ku daba tukana gurigaagana duhurkaad ku tukanaysaa ana waxaa salaadaada khalfa kafir waxa weyaan waxaad u yeelaysaa waxay tahay eh, jamcan lilkelima eh, ma ansacays salaadii nam adu marka qaybahaasay culamadu aada uga hadlaan khalqu afcaali lcibaadka haddaad akrisid imaam lbukhaari baabu raddi cala ljahmiy meelaha <clears throat> ugu horeysa marku ka hadlaayana aimo badan oo kasoo naqlinaya inaan jahmiyada lagu daba tukanin inaan cid loo guurinin ian loo guurinin laga guursanin yani qowlkooda ma sahlana cabdullahi bn mubaarak almarwazi oo kii uu yii inaa lanaxkii qawla yahuudi wanasaara walaa naxkii qawla jahmiyati yahuud iyo nasaara warkay dhaheen waa ka sheekay karnay anaga laakin jahmiya warkooda maba ka sheekay karnay afkeenaa ma soo mari karin jahmiya yaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha waxaana dacbaid sabcaha akrisanay caqaaid sabcada sunuusiyada iyo tawxiidkan iyo nimankaas jahmiyadan ka hadlayn maxaa yl caqiidatuhum fi liman watajuhum baab asmaa sifaat mucadilo way waxay ogol yihiin malaha baab lqadar waa jabriye baabqadar waa jabriye baab lwacdi walwaciid iyo marka la gaaro waa murjia w wixii jaamiy o dhan ay aruursadeen ilaa saxaabada maaha masalada asxaabta ooda ogol yihiin ayaga asxaabta rasuulka ma hayaan ninkaan hadda dambe ashacriyada isku sheegayaan sheegay waa jahmiya xaqiiqada naam kuwaan dambe jahmiye way naam leana waxaa la ictiqaadkii jahmiyada baxsi ah marka xagga qadarka waa ka jabri oo waxay kuleeyihiin adoonku alcabd alcabdu alcabdu majbuurun baatinan mukhtaarun dhaahiran ay kuleeyihin xikmadii ilaahay ma rumaysan waxay nin ilahay intaasoo sano caabudi jiro door oo naar gelina ninaan weligiis aan wax samaynina janna u gelina yani ila kaanamaa xigmadba dadka inaan loo abuurin oo aan aysan xikmadba jirin muxuu ku falaa ilahay qof daaica cadaabkiisa muxuu ku falaa ma yafcal llahu bicadaabikum in shakartum aamantum ilahay leeyahay marka wuxuu leeyahay waxa weyaan marka dhinacaas jibriyay ka yihiin dhinaca marka takfiirkana dacaamada muslimiinta waa gaalaysiiyeen caamadii muslimiinta way gaalaysiiyaan oo waxay leeyihiin ninka aan kasoo islaamin can dariiqi nadariyaadkooda iyo muqadamaadkooda ninka aan soo marin oo annadar walistidlaal aan ku islaamin dariiqadaas ninka aan ku islaamin ma sugnaanayo leyin islaamki annadar walistidlaal maxaa laga wadaa waa muqadamaad caqli ah oo iyagu ay sameeyeen qofku inuu caalamka kore fiiriya dhulka uu fiiriyo isaga isfiiriyo kadib ay usoo baxdo in ilaah jiro rabbi uu jiro kadib rabbigaas inuu cibaado leeyahay oo ogaado saas marka u muslimo ee islaanimihiis ansaxa gaal haddaan soo qabano aayadaha aan ku qancino aayadihii qur-aanka ama aan ku qancino axaadiistii rasuulka biduuni isagoon qarga hoos fiirinin laa ilaha illah u qirto ma ansaxayo islaamka ma ay ka xayeynin xataa waxay kala saarayeen axaadiista ninkii xadiis axaada ah, ku muslima waay le ma ansaxay lana wax dalni oo ah ku muslim wa xaqiiqa kuma muslim xadiiskii dhan ba waxaa laga dhiga waxaan waxay ugu yaalaan sharxu jawharati tawxiid kitaabkan layaa saxat lmuriid saxat lmuriid sharxu jawharat tawxiid ay ugu taala marka fadaaixdooda wax qari kara ma laha habeen xataa ma qari karo marka waxyaalahaas o dhan marka marka la joogo baab ah, ah, ah, ifaat ifaat ficli o dhan ma rumaysna ifaatu zaatna todobay ka rumaysayn oo iyaga xataa wax ku jiri jiraan inta kale waxay kala mid yihiin aljahmiyatu ninkan magacooda waa jahmiye waayo lidalika jahmiyadu aada u difaacan waad aragtaa ma jecla jahmiye la hadiyo saqaaf u arkaysaa waa ka uu leeyahay wax jahmiye la yidhaha maba jirinba ee dadka ahlu tanziiha ah oo ilaahay nasaho ay jahmiye ula baxeen markaasay maanta dhan iska caynayni haddii jahmiye waxa radiyahay waa imaam shaafici imaam waxa weeyaan axmed bin xambala rabic aljahmiye ka alifay waxa weeyaan waxaa qoray bukhaari baa jahmiyada khalqu afcaalcibaad kawaxaynaayo imaam axmed inuu rabic aljahmiye leeyahay culamo badan ayaa sheegtay ibnu madina sheegay waxaa sheegaya yani xaafid ibn xajar aa kasoo naqliyey oo u nisbaynaayo marka hadalka risaalada waa mawduuc daliil ma cuskana risaalada marka axmed waa ka ansaxay leana culimo badana sugay marka man calima xuja calaa man lam yaclam marka muhiimadu waxay tahay an madihii nimankaan in badanoo kamida ah waxay ahayd musayi ma rumaysnaad jahmiyey waayihiin waa cawaam oo xataa kuwa culamada iska dhigaan lianna waxaan khuduuradoodaba ma yaqaanaan in lagu gaaloobayo inaysa ogeynaa laga yaabaa manhuda ayaan ugu daba tukanaynaa haddii alla nagu qabto haday nagu qabato salaad waa ku daba tukanaynaa anagoo og ina waxa ay rumaysan yihiin kufri in yahay diin ka bax waxay rumaysan yihiin marka marka waana kala gedisantaha markaan leenaha kufrigay rumaysan yihiin iyo ayagaa kufaar ah ayagaa kufaar ah waxay u baahan tahay marka la cayimaayo shuruud iyo mawaanic shuruud in la helo mawaanicna la waayo maranaad ma gaalaysiinayna axaduhum ictiqaadkaas waa ictiqaadkii culamada salafka ay gaalaysii jireen asagoo kale qofka ictiqaadka marka hadda dadkaa la gaalaysiiyey iyo in la dhaho lama rabo in badan oo kamidana de jahligaas waxu unoqon caqiidadii ay ka yihiina keenaysa marka inayna inayn waxbaba ogeynba ayb marka eh, waxaa soo haray marka dadka bidcadoodu aysan ahayn bidca mukasira aanay ahayn kuwaas ayaga u dhib mala tukashadooda waa laa bas wax dhibaataa malaha lidalika bukaari baabu imaamat lmaftun uu baabaystay baabu imaamat lmaftun ayuu baabaystay waxau keenay marka cusmaan ibnu cafaan markii gurigiisa lagu hareereeyey oo salaada soo aadi waayey oo niman khawaarij a ah masaajidkii ay imaamyo ka noqdeen ay boobeen imaamnimadii masaajidka ayaa loo yimid oo waxaa la yiri dadka intay u imaadeen ya amiir almu'miniin meesha masaajidkii dad imaamu fitna ayaa dadkii tujinaya nin fitno wado ayaa dadka imaam ayaa uhormaray sideen yeelnaan ku daba tukanaa markaasu cusmaan adal cajiib la yiriy wuxuu yidhi la tuko yidhi adiga salaadu wax la sameeya wax ugu fiican waay hadday wanaajiyaanna wanaaji hadday halleeyaanna adiga wanaajiy soo daba tukada ayuu yii ayb khawaarijta laakiin kufrigoodu eh, eh, eh, iyagu in la culimadii salafka say u badnaayeen ma gaalaysiin jirin bal asxaabta ma aynan gaalaysiinin khawaarijtu ma gaalaysiinin asxaabta rasuulka khawaarijta ma aysa gaalaysan cali iyo marka sida cali iyo kale maxaa yeelay wuxuu ka dhigay dad buqaad camal ay ula dhacmay daawacoodi ma ah, yaan la dhamaystirin uu yiri yaan laga qaadin xoolahooda naagahooda yaan la yaan la yaan la yaan la qaadanin addoomo laga dhiganin sida dad muslim oo kale ula dhacmay marka eh, mawduucan marka waa intaan in ka badan ubaahan yahay khulaasatu qowl waxa ay tahay qofkii gaalnimadiisa aysa sugnaanin waa haddii lagu daba tukado salaad in lagu celiyo looma baahna ninkay gaalnimadiisa sugnaatay macluum min addiini bidaruura inkira ama macluum min addiini bidaruura shay ku shay xaaraam ku noqday oo rumaynaya cagsigiisa samayna u xalaashana ama cagsi wax cagsigeeda ah kuwa halkaas ah marka kuwa aan aan lala daba lama daba dukanayn bidcadu hadii marka ay mukafiro tahayna qofkiina gaalaysiinayso xujadana lagu oogay qofkaas waxa weya salaad lagu daba tukan maayo janaazaduna un lamid tan bay raacaysa wacan caliyin radia allahu canhu qaal qaala nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabi waxau yihi ida ataa axadukum midkiin hadii uu yimaado asalaata salaada uu imaado wlimaamu walxaal alimaamu imaamkiina calaa xaalin xaalad uu ku sugan yahay korkeed falyasnaca sameeyo kamaa yasnacu limaamu sida imaamka uu samaynayo kale sida imaamka uu yeelayo kale ha yeelo rawaahu tirmidiyu biisnaadin daciif tirmidi baa weriyey isnaad daciif ayuu ku weriyey marka xadiidkan eh, tirmidi baa weriye isnaad daciif ku weriye laakiin wuxuu ku yimid eh, xadiid cali bn abi aalib xadiidi mucaad marka xadiidka uu ku yimid waa dariiq marka dariiq caliyin waay ah. isnaadkiisa dacfiyaa lagu sheegay ayb xadiidka haddana dariiq can dariiqi mucaadina waa ku yimid dacfi iyo inqidaac baana ku jiro ayb khulaasaduna marka waxay tahay xadiidkan shawaahid uu ku ansaxayo ayuu leeyahay abu daawuud xadiidka uu wariyey min xadiidi mucaad ah oo uu yihi mucaad laa araahu calaa xaalin ilaa kuntu calayha waxaa jiri jirtay waagii hore qofka markau maamuumka uu salaada kasoo daaho qofka kale ayuu weydii jiray salaada waa lagu hadli jiray meeqa ay dhaaftay labaa ku dhaaftay markaasu intuu labadii la yimaado ayuu imaamka soo gaari jiray markii dambe mucaad ibnu jabalaa yimid markaasoo meeshii nebiga uu maraayay ayuu kala qabsaday salaada si hadda la sameeyo kale markaasu markii nebiga uu salaamo naqsoo istaagay intii kale soo dhamaystiray markaasa marka wuxuu yidhi anigu ma arkaayo yii mucaad nebiga oo imaamka oo xaalad ku sugan ilaa xaaladaasoo sameynay inta allahu akbar dhahan meesha uu joogo kala qabsanaya markaasa marka nabiga uu yihi qad sanna lakum mucaadin sunatan xasana mucaad sunna fiican uu idiin jideeya hadda kadib saa yeela marka arrinka mucaad ayuu ku ansaxay yani waxa weeyaan mucaad ibnu jabal yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu yihi sidaan mucaad yeelo kala yeela markuu yihi noqotay mas'ale sharci oo marka sunno nabi ah naam maadaama mucaadna marka waxaan uu iskama samaynin maadaama zamanulwaxyi oo ahaa hadduu qaldan in la qabanayo ayuga ayb lagama qaadanayo marka xadiidkaas in adigu hadduu carabta aad samey kartid mucaadba waxaan loo dirin oo sameyey ana waa sameynaya dad dhaayar arkay hadda nacam laakin mucaad waxyigii baa qabanaya markaas waxyi baa soo degaya nabiga gadaashiisuu joogi laakiin adiga ma nebigaa kula jooga hadda aayad maa soo degaysa adiga qaladkaaga iyo saxaaga lagu kala cadaynayo seebta ku garanay waxaan inay sax yihin inay qalad yihiin waxaasoo dhana marka ku hortaagan diinku marka waa dhamaystiran yahay dhamaystiraantiisa in looga gaabsado lagu dhaafo oo sideeda lagu da alyawma akmaltu lakum diinakum wa calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diina diinku marka ilahay baaba kaamil yeelay oo hadday kaamil noqdaanna nuqsaani kuma jirto ziyaado uma baahnaana mar haddii la dhamaystira mid baa marka wuxuu yihi alyawma akmaltu lakum inaan diinka wax lagu ziyaadin karin ma laga fahmayo yii aayadan dalaala oo marka laa dalaalata tabamun walaa dalaalatu luzuum walaa dalaalatu iqtibaac saddexda dalaalo midna laguma fahmayo ayadan logama fahmayo laakiin ninkaasod waxa weeyaan wax uusa aqoonin faraha la gale waxa weeyaan maba ah dalaalatu tabamun iyo dalaalatu iqtibaac iyo dalaalatu luzuum xaggay galaan waxay galaan manduuq hayru sariixay galaan manduuq hayru sariixay galaan nusuusta manduuq iyo loo qaydiyaa manduuq manduuqaa laba loo siiqeya manduuq sariixa iyo manduuq hayru sariixa aayaddu manduuq sariixaba waay maxaa marka saddexda dalaalo laga rabaa waa manduuq sariixa maba aha manduuq hayru sariix maaha bacdi culamaana manduuq hayru sariixan dalaalaadkan uu tirinayo min baabi lmafhuum ay ku tiriyaan laa min baabi lmanduuq marka waxaanan baabkeena dhexda ka galay marka waa mandiqaa la akristay sun la akristay mandiqaa la fiirfiirsaday usuul fiqigii dhanba mandiqa loo maleeya bis inuu ka koobaya markaasa waxaasoo kalea marka ka imaanaya dadkii hadhow marka waxay umaleynaya ninkaan nin daliil iyo cilmi ninku hadlaayo loo maleynaya laakiin ninkii uriyey wax yar ka uriyey usuul fiqiga waa fahma inuu ninkaan baciid can ilcilmi u yahay ida ataa axadukum midkiin hadii uu yimaado salaata salaada wlxaal alimaamu imaamkina calaa xaalin xaalad korkeed uu yahay falyasnaca sameeya kamaa yasnacu imaam imaamka sida uu samaynayo kale rawahu tirmidi biisnaadin daciif marka isnaadka mucaad marka loo geeyo saxiix waa xadiis maxaa laga qaadanaya marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka aad adi salaada soo gelaysad imaamka xaalada uu joogo kale ayaad ayaad ku gelaysa salaada ayb marka laba culamada laba qowl ay leeyihiin marka marka lagu leeyahay imaamka xaaladiisoo kale haw maxaa laga wadaa maxaa samaysaa imaamkii masalan wa waa adxeersanaya tashahudu ku jiraa ma waxaa lagaa rabaa takbiirat lixraam marka hore oo waxaad allahu akbar kadib allahu akbar oo aada meesha imaamka uu joogay markaas aada joogayso mise allahu akbaraad iska soo leedahayo takbiirat lixraam ba la imaan maysid si toos intaas qiblada ujeesta allahu akbar leedahay axyaadka unbaa ayaad lagelaysaa marka laazim takbiirat lixraama lagaa rabaa kadib imaamkii markaas sida uu yahaad noqo ayaad la ahaanaysaa midaasaa raajixa sababtoo salaad waxaa lagu galaa takbiirat lixraam takbiiradan adiga aad adxaadka ku aadaysidna takbiirat takbiiratulixraam ma takbiirat lixraamna maxalkeeda waa xagee cinda alqiyaam marka la taaganya fadhi laguma sameeyo takbiiratulixraam marka meeshaa marka waxaa ka cadaanaysa imaamkoo atixiyaasan haddaad timaado marka hore salaad allahu akbar dheh intaad niyootid allahu akbar dheh kadib allahu akbar dheh eema intaad intaa istaagto allahu akbar hal allahu akbar ma dhehaysi laana takbiirat lixraam booskeeda waa qiyaamka eemaha booskeeda ataxiyaadka maaha mana samesaa iyada labadaas meesha marka waa ku jirtaa taas baabu salaati lmusaafiri wlmariidi musaafirkii salaadiisiiba u baab iyo walmariidi iyo kii jirreeray salaadiisa xukunka kusoo aroora cadayntiisa axkaamtii marka salaat lmusaafir u galay safarkii iyo maribkii u raaciyo salaatul lmusaafir meelo badan baa laga bax jira maadaama uu yahay marka xubun qofka aan joogto ku ahayn oo caarib iska badana qofku mar walba musaafir maa mar marar unbuu musaafir noqdaa in badan oo dadka kamida marka aada uma yaqaanaan maadaama aan mar walba la sameynaynin axkaamtaan khilaafkeedana aada u badan yahay salaatmusaafir khilaafkeeda meelaha u aada ugu badnaanayna waxay tahay awalan safarka aada salaad marka axkaamteeda waxaa kamida ah qasriga salaad in la gaabiyo safarkii in salaadii baa lagu gaabiya rubaaciyada ah salaadii afarta ragca ahayd safarka aada ku gaabinayso ma safar masaafo le miya mase masaafo looma shardiyo oo wixii safar la yidhaha oo dhan ba waa safar meeshaas khilaafaa ka imaada wuxuu kaloo khilaaf ka imaadaa safaraad meel ku tagtay ma socotid adiga magaalaad degtay magaalada dhowr maalmoodaad joogeysaa iyadana marka magaadine salaada musaafir maa lagu xisaabaa mase muqiim baa lagu xisaabaa iyadana masale hadalkeedu badan yahay meel kale waxay tahay safarka aada u aadaysid adiga salaad aada u gaabinaysid safar macsi inuu ahaa inuusan ahayn maa loo shardiyaa mase looma shardiyo ayb intaasba waxa waaye waa meel kale in la salaadii la dhamaystiro iyo in la gaabiyo yaa fadli badan maka banaan tahay salaada adoo musaafir inaad dhamaystirto salaada ma ku banaan tahay waxaaso dhan maxallul khilaaf wada waayo axaadiistaan laku dhex arkayna mar walba xadiidka munaasabka aan marka ku baxsinayna an caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi walu maa awalu maa mar markii ugu horeysay furidat salaatu salaada la farad yeelay rakcatayni ayay ahayd laba ragcay ahayd laba ragco waxay sheegaysaa salaadihii afarta ahaa salaadaha afarta ragca ah, waagii hore laba ragcay ahaa jirin fa uqirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisa wa utimat waa la dhamaystiray salaatu lxabari negida salaadeeda <coughs> muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaariy muslim baa soo saaray welilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay uma markaa dabadeed haajira nebiga waa hijrooday markii salaada lagu farad yeelay dhowr sano oo joogay waa hijrooday fafuridad waa la fardaya lisalaadii arbacan xaal ay tahay afar afar ragco wa uqirad waa la suga salaatu safari safarkii salaadiisana cala alawali xaaladii hore siday ahayd baa lagu daayay oo labada zaada axmed axmed wuxuu ku daray ila almaqriba ma ahani maqribka fa inahaa iyada witru nahaari maalinka witrkiisa wa maalin salaada maalintii la tukaday tira isdheer ka dhigaysa salaada maqrib wa ila subxa salaada subax ma ahane fa inahaa salaada subax tudawalu oo labadeeda iyadoo lagu daynaa lama badinin fa inahaa iyadu tudawalu waa la dheereeyaa fiiha dhexdeeda alqiraa'atu qiraa'adii baa lagu dheereeyaa iyadana afar ragca looma baahno sababtoo qiraa'adii aa la dheereyna axaadiistan marka culamada waxay ka qaataan meeshaan marka salaad marka markii ugu horeyso salaad la farad yeelay laba ragcaa lagu farad yeelay oo salaada markii nebiga waxaa lagu farad yeelay sanadkii tobnaad markii nebiga la dheelmiyey waa kii marka curuuj nabi markii samada la korsiiyey waatii salaadii marka lagu soo farad yeelay salaadaana marka ay ahayd eh, shanta salaadood markii hore kontonay ahayd markii dambena shanay noqotay xagga ajirkana waa ka kontan dhowrkii markii nebiga marka kusoo laabtay salaad saas u tukan jira laba laba ragca ay ahaan jirta marka ilaa maqribka man maqribkaas saddexdiisa u ahaa naam ayb sida riwaayad axmed oo gadaale ay cadaynaysa kuwa kaleo dhan marka laba laba iska ahay markii dambe madiine markau yimid ayaa salaadihii afar afar afarta ragco ahaa waa duurkii casirki iyo iyo cishihii labaa lagu daray min mid labaa lagu daray salaadahaas marka afar afar ragca ay noqdeen maqribka saddexdiisaa loo daayay sababta waxay tahay maqribku witru nahaar maalintiiba tiro isdheer ka dhiga haddii afar laga dhigo tiro isdheer ma noqonaysa rag salaadaha maalintii la tukado somaa saas ana haddaan subaxii ku tirino labo duurkii afar waa lix casirkii afara waa toban sooma ragcadood maqribki haddaan afar ka dhigna afar iyo toban afar iyo tobanna tires dheer ma aha saddex laakiin haddaan ka dhigna witru nahaari subaxna labadeeda lagu daayo sababto iyada qiraa'ada ayaa lagu dheereeyaa marka xadiidkan bay culimadu waxay ka qaateen mar haddii awel salaad ay laba laba ahayd tii afar afarta ragcaa laba lagu daray salaadii safarkana la daayay oo la yidhi safartaan labadeedii hore ayaa baaqi u noqonaysa salaada oo ziyaadadan labadaa waa dhacaysa haddii la yiri culamada qaarkood sida zaahiriyada iyo kale waxay dhaheen daawuud ibn cali zaahiri iyo ibn xasn iyo waxay yidhahdeen qofka hadduu safro waxaa waajib ku ah bal waaba shardiga salaada ay ku ansaxayso inuu laba ragca tukado duhurki iyo casarki ceshihii inuu laba laba ka tukado oo salaadii gaabiya yani waa ku waajib hadduu dhamaystira ma ansaxaysa leeyihin salaad haddii salaadii dhamaystiro oo afar ragca uu ka dhigo salaadii la rabay in la gaabiyo ma ansaxayso salaadii bay dhahay ma fahamteen meeshaas lianna waxay lamid tahay buu yidhi salaad duhur iyadoo laba ragca lagu daray oo kaleba duhur haddaad lix ragca tukato ama shan tukato maa laga aqbalayaa oo maya saas oo kale way dhahay lianna waxay dhahen markeedii horeba salaadii safarka labadii ay kusoo degtay awel ay baaqi ku tahay maxaa loogu darayo dhahay <coughs> xadiidkan marka saas u daliishaday qaabkaas laakin daliilkooda daliil marjuuxa weeyaan waana daciif waxaana raajix ah marka waxa weeyaan waa laysku qaban karaa waajib miya mase waajib ma aha laakin ma ansaxayso horta meesha ka saar inaynan inay ansaxayso waxaa u daliila cusmaan ibnu cafaan radi allahu canhu markii uu dadka mino ku tujiyey isagoo ayagoo musaafiriin ah mino markuu ku tujiyey salaad duhur afar ragco asxaabta o dhan waa la wada tukadeen cabdullahi bnu mascuudna wuxuu yidhi iyaytani wuxuu yihi shalay waxaa shallay aan ku ahay yihi bedelka afarta ragco aan tukaday hadda inta aan ku tukaday laba haddaan tuka lahay bedelkeeda waa ii dhaca lahayd afarta aan halkaan ku tukaday hadday laba ii ahaa lahayd ii khayr badnaa lahayd halkaas marka waxaa laga qaatay ibnu mascuud iyo asxaabta o dhan inay u arkaan salaada inay ansaxayso laakiin laga fiican yahay salaada in laba la qasriyo inay fiican tahay salaada in la gaabiyo inay fiican tahay laakiin ansixitaan inay ansaxayso lana hadaynan ansaxaynin labada aysa tukadeen mida kale ma uunan dhacin cabdullahi bni mascuud afarta hadda aan dukaday booskeeda haday laba igu jiri lahayd oo ay khayr badnaa lahayd ma uusan dhexin leanna cabdullahi bni mascuud ma celinin salaada mogtahay ee afartan tirada badan labada iga khayr badnaa lahayd maadaama nebiga abubakar iyo cumar ay labalaba ku sameeyeen meesha ma garatayn marka meeshaas mar asxaabta de fahmkooda waa la tixgelina fahamka asxaabta cid walba fahamkeeda waa laga hormarin marka madhabka ibn mascuud iyo asxaabta badankood madhabka ay qabeen ragga cumar la tukaday cusmaan la tukaday mid wax ku khilaafa ma hayno marka inay salaada ansaxayd halkaas horta laga qaatay wujuubka iyada ka waran marka mawaajiba lakin salaada ha ansaxo lakin in la gaabiya mawaajiba abu xaniifa iyo saas ay qabaan iyo culamada qaar kamida waxay leeyihin salaada waa in la gaabiyaa ayaa waajib ah haddii la dhamaystiran waa ansaxay wallahu aclam wujuubkaasna baciid ma aha khusuusan qofka hadii weliba yani uga tago salaada afarteeda rago hadii u salaada u dhamaystiraayo micid ou nacaayo ruqsadaan iyo ad adayg u leeya waa dadaalaya aniga laba maxay igu taraysa afar ajarkan badsana hadday baabkaas horta ada u sameeyo ajarkan badsana iyo aniga masalan waa sunada nacayb ou nacaayo ruksadaas nabiga ka timid nacib ou nacaayo daraadeed aduu utaamiyaana salaada oo u dhamaystiro waxa weyan markaas waa inuu gaabiyaa waajib ku noqonaysaana dambaaba weli lana xadiidka waxaa ku dhawooba in allaha yuxibu an tu'taa ruxasuhu kamaa yuxibu an tu'taa casaa'imuhu ilaahay subxaana watacaala waa jecel yahay in ruksadiisa la sameeyo sida uu u jecel yahay waajibkiisa in loola imaado ilaahay subxaana wataala marka aad waajib u ku saaro inaad la imaado la timaado waa jecelaya wabitaali hadduu ruxso ku siiyan inaad ruxsadiisa qaadato waa jecelaya magaratay meesha marka marka haddii ninka u diidayo liajli sunna iyo ruksada nebiga nacaayo iyo waa dambaabaya marka haddii kale laakiin aysan sidaa ka ahayn ama uu si kale wax u tawiilsado ama waa isku mid ama siyaabo kale u arko marka iyada marka waa ka dhib yaraanaysa ti hadda aan sheegno o imaam axmed iyo imaam sha imaam axmed isaga wuxuu qaba ikhtiyaar waana gaabin karaa waana waana dhamaystiri karaa waxaana fadli badan gaabinta culimada shaaficiyadana waxay le waa isku mid inuu gaabiyo inuu itmaamka iyo qasriga labadaba waa isku waa isku wada mid laakiin in marka waxaa doodaba ay ku go-eysaa in la gaabiyo inay fiican tahay markay ugu yartahay leanna ruqsada ilaahay waa u jeclya in lala yimaado ruqsadiisa waa jeclaa sida waajibka cazaamta in loola yimaado oo u jeclaya xadiidkan marka intaas ayaa ku jirta awalu maa mar markii ugu horeysa furidat salaatu salaada la faro bayna rakcatayni ayay ahayd rakcatayni xaal ay laba ragca ahayd fa uqirad waa la sugay salaatu safari baa la sugay watimad waa la taamiyela salaatu lxadari negida salaadeedana waa la dhamaystiray muttafaqun caleyhi lakin maqrib iyo cisho kuma jira maqrib iyo subax kuma jira walilbukhaariyi uma haajara nabiga soo hijrooday fafuribat arbacan afar raqco ayaa marka la farabeeya kuwii labalabada ah waxaa labaa lagu daray afar afara laga dhigay waukirat salaata safarina waa la sugo cala lawali labalabadeed baa lagu daayay hore salaada safar zaad axmed axmed wuxuu ku ziyaadiyey ila lmaqribi maqribka ma fa inahaa iyada witru nahaari maalinka witrkiisa lidalika maqribku ma lama gaabiy maqrib markii horena marka lama yaraynin oo laba lagama dhigin markii dambana hal looguma derin manaba la gaabiyaba maqrib hada safarkaa saddexdii safar oo baaqi siiy ibnu dixya waxaa laga sheegay abulkhadaab ibnu dixya ayaa waxaa la yidhi marka eh, xadiisu sameeyey oo fii qasri lmaqribi maqribka gaabintiisa kusaabsan marka maqribka in la gaabiyo laba ragcad laga dhigo marka safar leeyahay qofka u safar ku jiro wax la maqlayna maaha waxaas waxa weeyaan waa xadiis marka mawduuc nabiga laga been abuurtay weli ma dhicin in maqrib la gaabiyo maqrib saddexdiisa lagu daaya naam qaar waxaad iska arkaysaa cawaamiska oo maqribka laba ragcad ka tukanayo oo ayagoo safar ku jiro salaad safaraan tukana labaan ka dhigay maqribka lama gaabiyo waila subxa maane fa inahaa tudawalu fiiha alqiraat baa lagu dheereeyaa waan caaishata radi allahu canha an nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yaqsuru mid gaabiya fi safari safarka watutimu m kaana yaqsuru wuxuu ahaa mid gaabiya fi safari safarka wayutimu waa safarka dhexdiisa wayutimu waana taamiyeli jiray wayasuumu waa soomi jiray yafduru waa afuri jiray rawahu daara qطniy warwaatu hiqaat ila anahu macluulu laakinse xadiidka waa macluul waa cilaysan yahay walmaxfuudu sida maxfuudka ahna an caaishata caaisho laga hayo min ficlihaa iyada way anahaa kaanat tutimu wa tasuumu saas maxfuudka caaisha ayaa markay safarto salaada waa taam yeeli jirta iyada ma qasri jirin sida cumaan ba yeelay ee iyadana taam yeeli jirta ee nebiga ma ahayn inuu markau safro salaad gaabiyo ama u salaad marna waa dhamaystiri jira marna waa gaabi jira maya iyada oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam lama haayo isagoo safray alaab taam yeelay ma laha mana soo aroori say culamadu leeyihin lidalika waa la kala saaraa marka soonka iyo salaada salaada nebiga kama sugnaanin asoo safar ku jira inuu salaad dheereeyey oo taam yeelan ujeeda magarate laakiin soonka rasuulka aleyhi salaatu wasalaam waxau amray ninkii xadiidkii xamzata bnu camrin alaslami waa tii uri yaa rasuul lah an waa safar badanahay awoodaana uleeyaha soonka ee ma hadan sooma ka waran dhib ma la yiri soonka marka safarka haddaad adiga soo soonna dartoo ku soomi kartaa marka markaaad safar ku jirto soonka waana soomi kartaa waana afuri kartaa laakin salaada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma uunan dhamaystirin asagoo musaafir ah salaad ma taamiyeen waxaa taamiyeel marka waa caaisha marka xadiidkan waa macluum oo daara qutni bayaqi bayhaqi ah min dariiqi saciid ibni moxamed ibni hawaab sawaab qala xadaana abu caasim xadaana cmr bn saciid an caa bn abi rabax an caaishaa bihi daara qutni wuxuu yii isnaadka xadiikan waa saxiix xadiika isnaadkiisa waa saxiix yii fer lana maxaa yeele isnaadka waxaa laga yaabaa inuu saxiix noqdo laakiin matnigu jiran yahay xadiidka mucalalka ah isdalax markaan marayna xadiidka mucalalka ah maxaa laga wadaana waa ma kaanat fiihi cilatun khafiyatun qaadixatun cilo dhaawacayso qarsoon xadiidka ay ku jirto maca ana aahir salaama aahirka haddaad fiirsana cilo ma laha isleeda xadiidka laakin cilada waa ku qarsoon tahay kan saas amar xadiidka marka daara qutni kawduhu uu yidhi isnaaduhu saxiixun oo uu yidhi xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix macnihiisu maaha inuu yahay waa inuu leeyahay xadiidun saxiixun iyo isnaadun saxiixun kala labo waa ogaamarka xadiidka marka waa macluul sida uu sheegay ibnu xajar alcasqalaani ibn lqayimna zaad ulmacaadka wuxuu yihi laa yasixu wasamictu shaykh alislaam ibna taymiyata yaqulu huwa kadibun calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaa ay inta safray salaad taam yeele marna asriye beenay ku tahay nabiga korkiisa sala allahu aleyh ali wasalam marka zaad jiska koowaad ku dhiga baxtigaas afar boqol lixdan iyo afar safxada meelaha uga hadla marka marka xadiidka cilla khafiya qaadixa ku jirto ibnu xajarna marka saasoo kale u tilmaama walmaxfuud sida maxfuudkaana can caaishata caaisha min ficlihaa ficilkeeda xaggeeda xaggiisa ayuu ka ahaaday wa qaalat waxa ay tiri caaisha weliba inahu yani itmaamkan antaam yeelahay laa yashuqu calay aniga ima dhib ima dhibaayo akrajahu lbayhaqiyu xadiidka bayhaqigaa soo saaray midkaan dambe waay oo caaisha ay marka afarta ragco duhurka iyo casirka iyo cishaha ee afarta ragca dhamaystiri jirtay marka waxaa ku jira waxay tahay caaisha maxay salaada u dhamaystirtay marka maxay salaada iyada u dhamaystiri jirtay dhowr ixtimaal ayaa laga sheegay ixtimaalka ugu fiican waxay tahay yani waxay u haysatay awalba in loo sameeye rafcul xaraj qof markuu safarka ku jiro waa iska daalan yahay waa dhiban yahay in laga fududeeyo xarajkaas iyadiina marka waxay tiri anood ma xaraj imaha ayay tiri haddaysan xaraj ihaynin waa iska taam yeelaya marka iyadii marka waa fahamkeedii way wax ay ku taa ay salaada ku dhamaystirtay ee riwaayo ay nebiga ka haysa ma ah sala allahu aleyh wali wasalam ogow waa fahamkeeda sida cusmaanba uu fahamkiisa u yahay salaadii uu taam yeelay ibnu mascuud markau yidhi halkaan nebigaan kula tukaday abubakaran kula tukaday cumaraan kula tukaday labay tuka jireen waa maxa adiga afartaa tuka afartan waa maxaa la tukanayo cusmaan ma jawaabin nebigaan ka arkay ma dhihin abubakar sidau yii marka eh, dabcan marka meeshan dambe waqaalat inahu laa yashuqu calaya sababka ku xambaaray inay taamiyashan ku cadayna meeshan ibnu xujar sababtuna waxay tahay caaisha waxay u arkaysay qofkii uu dhib haayo inuu iska fududeeyo laba iska tukado qofkaanu dhib haynin marka awood iyo quwo ulena inuu iska taam yeesho oo iyasay ka fahamteen ayb haljawl bayhaqi weerkaa soo saaray ayb an ibni cumara qaala waxau yihi ibn cumar qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam in allaha alla yuxibu wuu jecel yahay an tu'taa in lala yimaado ruqasuhu ruqsooyinkiisa kamaa sidii yakrahu oo u nacayo an tu'taa in lala yimaado macsiyatahu macsiyadiisa ilaahay subxaana watacaala sida u nacayo in macsidiisa lala imaado ayuu wuxuu u jecel yahay haddana uu jecel yahay in la yimaado ruqsadiisa in lala imaado in allaha alla yuxibu uu jecel yahay an tu'taa in lala imaado ruqasuhu ruqastiisa ruqsada yaa loo celiyey in allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu ilahi baa loo celiy ruqso shaydaan marka lama rabana ruqso shaydaan lagama hadlayo ruqso sharci oo axaadiis ay ka hadlayo nimanaa marka waxay yidhahdeen ruqso waxaan u naqaanaa caalim walba meesha uu ku gefay aan ka qaadanaynaa qaadanayna hadadaad caalim walba meesha ku gefay aad ka qaadato shar oo dhan soo kuguma kulmaysa marka adiga ninkaan caalimka hal qalad hal gaf oo leeyahay isaga laakiin adiga kan gefkiisaa qaadatay kanaa ka qaadatay kana waa ka qaadata gafoo dhanaa kugu kulmay culumada laakiin ninkaan hal gef u leeyahay gefka ninka kale oo kale ma laha soma garanin lidalika culamada waxay dhahan arrintaas zandaqay qofka ku keeni marka dambe lidalika dad badan oo da iska dhigaayo maxay yidhaahdeen ruksada anagu xataa hadday nala gasho shiico waa ka doonaynaa shiica xataa haddaan rukso ka helno waa qaadanaynaa shiica marka dee cazaaimtooda lama qaato xataa iska dhaaf ruksooyinkeeda shiica diinkoodaba diin maaha in la qaato iska dhaaf yani ruksatooda ah in la qaato iska dhaaf marka waa noocoon oo kale waxaa la yidhaha tatabuc zallaati lculamaa lama ogola culamada gafkooda in la araruursado lama ogola ruksada marka waxay u laabatay ilahay subana shaaricay u laabatay marka waa in ruqsada ilaahay baa la qaadanaya rukso shiico iyo ruqso shaydaan iyo la qaadan maayo kamaa sidii kale u nacay an tutaha macsiyatahu macsiyadi sida u nacay rawahu axmed wasaxaab ibnu khuseyma wabnu xibaan wafii riwaayatin kamaa yuxibu sidau u jecel yahay alla an tu'ta in lala yimaado cazaa'imuhu cazaaimtiisa waxyaabaha uu go-aamiyey ee waajibka sida uu u jecel yahay in loola imaado iyo u jecel yahay in ruksadiisa loo qaato marka dabcan qofka caalimka ah ruksada noocaasoo kale ma diido culamada qaarkood marka shacabi iyo kale ay leeyihiin diinku wax kale maahane waaba ruksa markau leeyahay tana ujeedaa ruksta sharciguu ka wadaa waa in culamada warkooda lagu tawjiihiyo isilaaxa sharciga haddii isilaax adiga ah erey bixintaada hadaad la doonato waa wareer ayib wuxuu yii marka eh, anigu waxaan keenayo yii eh, waxaan ka keena meesha isheeg eh, shacbi ba wuxuu yii diinka ilahay wax kaleba ma ahn waaba ruksa de ruksada ilaahay jideeye shaarica jideeya ka wada shacbi rukso shiica shacbi kama hadlin bal shacbi waa la yaqaan qawlka u shiicada ka yiri macruuf waay law kanuu min albahaaimi lakanuu xumuran walaw kanuu min aduyuuri lakanuu raxman ama rukman shiicada aada hadal dheer u kaleeyahay shiicadu ku dhacniina aada ugu duraayo aada weliba u qaraaixdooda <coughs> ku cadaynayo raximah llahu tacaala marka waxaa laga qaadan in ruksada la qaato maadaama itmaamka uu yahay dhamaystir gaabintu ay ruksata ay tahay ruksa ruksada ilaahi wa watacaala in la qaato taasaa marka laga qaadanaya wabilahi tawfiq sal alla sala ala nabina muxamed ali